alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى الظalimin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbih wman اhtadى bhadيh ilى ywm الdin qala الnabiyu slى اllahu عalayhi wasalam uma dabeetana inahu ataa wuxuu u yimi malagii alabras kii baraska qabi jiray fii suuratihi buu ugu yimi isagoo jirhkiisii oo kale leh wa hayaatihi iyo qaabkiisii oo kale oo shakligiisii oo kale leh dharkiisii oo kalena xidhan marka asuura waa fi ljism waalhay fi shakl qaala wuxuu uhi rajulun miskiinun e ana anigu rajulun nin baan ahay miskiinun baahan wabnu sabiilin socdaalla waan ahay qad inqatacat biya waxaa iga goday aniga alxibaalu asbaabtii fii safari safarkayga ah aan u kaalmaysanaya halkii aan rabay aan ku gaarhi lahaa falaa balaaga liya maanta gaadhitaan ima sugnaanin falaa balaaga gaadhitaan liya aniga ima sugnaanin alyawma maanta ilaa bilaahi ilaahay kaalmadiisa inaan helo mooyaane uma bika kadibna adiga kaalmadaada asaluka waxaan kugu weydiisanayaa biladii allaha actaaka ku siiyey allwn alxasan midabka wanaagsan iyo wljild alxasan maqaarka fiican iyo walmaala xoolaha baciiran neef geel oo atabalaq bihi aan ku gaadho fii safari oo aan u kaalmaysto safarkayga macanaa neefka geela ka dhaqaaqaya dooni maayo waxaan rabaa un mid aan sahay ka dhigto faqaala wuxuu yihi alxuquuqu kasiira xuquuqdu aada iyo aad bay u fara badan tahay buuli manaa xoolahan hayo xuquuq fara badan ayaa ku tacalluqday faqaala la wuxuu yihi kaanii waxa waad moodaa acrifuka inaan ku garanaye alam takun miyaanad ahayn abrasa nin baras qabi jiray wayaqdiruka annaasu dadku ay kaa wiswisi jireen faqiiran faqiir miyaanad ahayn faactaaka allahu caza wajala almaal ilaahay xoolahan miyaanu ku siin faqaala wuxuu uhi inamaa waristu waxaan ka dhaxlay un hada lmaala xoolahan kaabiran ay can kaabirin waa mansuubun binazci lkhaafid mid sharaf labaan ka dhaxlo o horeeyo can kaabirin isaguna mid sharaf la ka dhaxlay macnaa weligayaba dad maalqabeena ayaanu hayn buu ujeedaa ma aha xoolahani xoola anigoo faqiiray soo galay abahay baa maalqabeen ahaayo awoogi waa maalqabeen ahaayo wahaakada weligeyba geela waanu lahay laakin tii xanuunka iyada wa waa dafiri kari waaye iyada waa arrin cad wey xanuunka maan qabin mu odhan faqaala wuxuu uhi in kunta haddaad tahay kaadiban mid bee mid been sheegaya fasayaraka allahu ilaahay ha kugu celiyo ilaa maa kunta sidii aad ahayd kuma odhan waxa weeyaan haddii aad been sheegayso ilaahay subxaana watacaala musiibada ha kugu rido ila wuhuba wuxuu ahaan jiray sidii aad ahayd in ilahay ha kugu celiyo waana min baabi tanazul lilkhasm waa og yahay malagu ninkan inuu been sheegayo laakin waa u tanaasulay qaala wuxuu uhi waataa wuxuu yimi alaqraca ninkii bilaatimaha fii suuratihi buu ugu yimi isagoo suuradiisii oo kale leh oo sidii u bilaatimaa faqaala la wuxuu ku yihi mil mila maa qaala wuxuu ku yihi oo kale lihaada kaa hore musaafir miskiina baan ahay bu yihi esi neefaan safarkan u kaalmaysto waradda caleyhi kaasina wuxuu ugu jawaabay misla mislamaa radda caleyhi haada kani wuxuu ugu jawaabay sidii kale u isna yidhi alxuquuqu katiira xoolahana waa xoolo dhaxal igu soo galay faqaala wuxuu uhi in kunta kaadiban haddaad been sheegayso fasayaraka allahu ilaahay ha kugu celiya ilaa maa kunta sidii aad ahayd qaala wuxuu uhi wa ataa wuxuu u yimi alacmaa kii indhaaha la-a fii suuratihi buu ugu yimi isagoo suuraddiisii leh qaabkiisii oo kale isago isagoo waxa weeyaan sidiisi oo kale u indhala faqaala wuxu uhi rajulun miskiin nin miskiina baan ahay wabnu sabiilin baan ahay qad inqatacat biya waxaa ila goday alxibaalu asbaabtii fii safari safarkayga aanu adeegsanayay falaa balaaga liya gaadhitaan ima sugnaani aniga alyawma maanta ila billah ilaahay kaalmadiisa inaan helo mooyaane suma bika kadibna adiga kaalmadaada warasaluka waxaan kugu weydiisanayaa biladii allaha radda calayka kugu soo celi kuu soo celiye basaraka aragaagi shaata neef adhiya fatabalagu biha aan ku gaadho fii safari qaala wuxuu uhi kuntu acmaa nin indhalo baan ahaan jiray farad allahu calaya ilaahay wuxuu iisoo celiyey basari aragaygii fakud qaado maa shita wax allaale waxaad doonaysa neef baad sheegaysaaye xoolahaygu waa kuwaas intaad doonaysa ka qaado wallahi baan ku dhaartay laa ajhaduka alyawma maanta kugu dhibi maayo cidhiidi kugu gelin maayo bishayin shay akadtahu aada qaadatay lilaahi ilaahay daraaddii aada u qaadatay maanaa ilahay daraaddii aan kuu siiyey liajli illah hada yadul calى ikhlaasi inaanay bixintani ka ahaynun waxa weeyaan halagugu amaanay iyo faandoon ee arrintaasi ilaahay daraadii ay ka ahayd ayaa taasina ay tusinaysa faqaala wuxuu uhi amsik maalaka xoolahaaga iska hayso fainama ibtuliitum waa laydin imtixaamay un adiga iyo labadaadii saaxiibo kale faqad radia allahu canka ilahay adiga raalli buu kaa noqdo imtixaankii mid ku guulaystay baad noqotay wasakita calaa saaxibayka labadaadii saaxiibo kalena ilaahay waa u cadhooday akhrajaah bukhaariyo muslim ayaa xadiidka wariyey xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa rasuulkeenu calayhi afdal salaati watasliim marka uu inooga waramayo qisaska ummadii hore waa si aynu ugu cibro qaadano waana ay noogu noqoto marka qisadani waxa ay naga waanineysaa inaan ilaahay nicamkiisa aan la dafirin nicamka ilaahay ictiraaf lagu sameeyo oo ilaahay loo nisbeeyo cid kale aan loo tiirin oo ilaahay looga mahadnaqo xaq allahi fiiha la gudo waxaa xadiidku caddaynaya ilaahay qudradiisu halkay gaadhsiisan tahay yacni ilaahay qudradiisa ilaahay wuxuu shaafiyey abras iyo aqrac iyo acma iyo cuyuubta noocaasi iyo iimahaasi ay lahaayeen uu ka shaafiy waa xadiidku uu tusinaya malaa'igta ilaahay inuu ufududeeyo tashakulka inay suurada suwar kale oo tii ilaahay u abuure aan ahayna inay su yeelaan wafaata labrasa fi suuratihi walaqraca fi suuratihi walacmaa fi suuratihi lakin taa laga qaadan maayo tamhiiliyaadka waxaa la idhaahdo riwaayadaha iyo jilistu inay banaan tahay lana malaa'igta ilaahay ba subxaanahu watacaala arrinta noocaasiya u idmay oo u ogolaaday adiga yaa kuu idma inaad been sheegto oo cid aanad ahayn aad iska dhigto waxaa laga qaadanaya malaaigtu inay jismi ay leedahay oo aanay arwaax ama macaani qura aanay ahayn sida falaasifadu ay yidhaahdeen waxaa laga qaadanaya qofka waxa waajib ku ah ilaahay qadarkiisa inuu ku sabro laakin inuu raalli ku noqdo maqduurka shayga qadarka ka dhashay waajib kuma ah. saddexdan midna xanuunkaa kuma raalli noqon mid waliba waxa ilaahay subxaanaه watacaala uu ka rajeeyey oo uu sheegay inuu jecel yahay in ilaahay subxaana watacaala uu ka ka dulqaado waxaa kaloo laga qaadanaya jawaas ducaa almucalaq jawaas adducaa calى اlinsaan mucalaqan e adducaa in kunta kaadiba fasayaraka allah ilaa ma kunt qur-aankana waa kusoo arortay ducada mucalaq ee shardiga ku xiran wاkhamisata ana lacnat allahi calayhi in kana min alkadibiin in kaana shardigaasay ku xidhan wkhamisata ana gadb allahi calayha in kana min asaadiqiin wa fiiha jawaasu tanazul maca alkhasm qofka markaad aragto xaqaa'iq jirta inuu dafiraayo inaad waxa weeyaan tanazul aada samayso bimacna aad tidha arrintu sidee aada sheegaysa haddii ay tahay qur-aankana waa kusoo aroortay waina awiyaakum lacalaa hudan aw fi dalaalin mubiin waxaa laga qaadanayaa wixii ilaahay baraka uu dhexdiisa geliyo wuxuu ilaahay barake geliyaa barakaysan hal qura la siiyo waxay noqotay waadin min alibil waxaa la siiyey neef loo ah sac wuxuu noqday waadin min alibil neef adhiya wuxuu noqday tog adhiya waxaa laga qaadanaya nicmo kaste mahadnaqa ilaahay looga mahadnaqaya o bixasabiha qofka ilaahay maal uu siiyo mahadnaqa nicmada uu ka mahadnaqaya waa inuu maalkaa ilaahay daraadii wax uga bixiyo ka ilaahay jaah uu siiyo iyo magacna waa inuu jaahiis iyo magaciisa ummadda wax ugu qabto ka ilaahay cilmi uu siiyana waa inuu cilmiga waxa weeyaan uu dadka gaadhsiiyo mahadnaqu saasi ayaa u noqonaya waxaa laga qaadanaya ilaahay addoomihiisa siduu u imtixaamo oo ilaahay uu kala saaro waxaa laga qaadanaya fadliga uu leeyahay waraca iyo zuhdiga iyo kibir la-aanta waad aragtaa ninkaa indhaala siduu adduunyada zaahid uga ahaa neef adiyo qura ayuu dalbay waxaa laga qaadanaya waxa weeyaan ana ahla alghanami gaaliba aqrabu ila alkhayri min ahli libil dadka adiga waxa weeyaan dhaqda ayaa sida badan khayrka uga dhow dadka geela dhaqda lanna arigu waxa weeyaan waa shay tarankiisu uu fara badan yahay iyo nafcigiisu kii martidahaabaa loo loogayaa loo qalayaa neef adhiyaa la siinayaa qofka wax kuweydiista wahaakada laakin geela lamana qalayo lamana bixinayo bishiqi lanfus sekadaa dirqi laga yaaba in lagaga bixiyo maqaalin dhan baan waxa weeyaan nin aan iska siiya bashiir odol saama shir baa saaxibuliib ilahi aada inoo sheegaya waayo ilahay sifaatkiisa waxaa kamida alrida ah wasukt wاliraada faaraada allahu an yabtaliya radia allahu cank wasakita calى saaxibeyk ilahay sifaatkiisa sifaatkaasi ayaa kamida ah. wakadalika waxaa laga qaadanaya kelmadda suxbada saaxiib labada qof ay wax ka dhexeeyaan shakli wadaaga ama suuro wadaaga in la odhan karo saaxiib baad tihiin saaxiibkaaba sidaa yidhi ama camal iyo shaqo wadaaga walow yaana isku camal noqone xagga khayrka marka laga eege wasakita calaa saaxibeyk dee isku shaqo mahayn xagga camalka haddii la eego laakin waxa ay isku shaqo ahaayeenay saaxiibba ka ahaayeen xagga marka horena musiibay wadaagayeen marka dambena waxay wadaageen ilahay musiibadii uu ka qaado u nicmeeyey qala fihi masail alula tafsir lahi aayadda tafsiirkeeda athaniyatu ma macna layaqulana hada lii wuxuu na aniga ayaa iskale macnaheedana hore ayaad usoo arag yana kasbigayga iyo xoogaygaan ku helay aلثaalidaةu ma macnaa qowli inama utiitu calى cilmin cilmi aan u leeyahay wujuh lkasbi baan ku helay xoolaha sida wax loo sida loo shaqayso ama ogaal ilaahay u ogaa inan ehel u ahay anigu araabicatu ma fi hadi qisa qisadan waxaa ku sugan alcajiiba la yaab kale oo min alcibr اlcadiim wax wax lagu qaato aad iyo aad u weyn oo alcibr اlcadiima qisada kusugan oo taa aad maqashay waxay tusinaysaa caaqibada xuma ay leedahay juxuudu nicam illah ilahay nicamkiisa oo la dafiro oo ilahay looga mahadnaqi waayo iyo natiijada fiicana ay leedahay alictiraaf binicma wa nacam nisbatuha ila lmuncimi biha wahuwa allah istiglaaluha fima yajibu fiha fiiha ayda madxu aljuud deeftinimada ayaa la amaanaya fiha dam lbkl bukliga qofka inuu meel xun ka tuuri karo been buu xataa qofka ku kalifaya bukliga bakayltinimada marka i inamaa waristu kaabiran can kaabir waa beenti mana dhaxlin isaga ayaa toos loo siiye xoola inuu ilaahay nicmadiisi uu dafiro ayaa bakayltinimadu ay keentay kufraanu nicam uu sameeyo baabu qawli llahi tacaala abu dabilaa yihi falama aataahumaa markuu siiyey saalixan ilmo wanaagsan oo badqaba jacala lahu waxay u yeelan ilaahay shurakaa kuwo ay la wadaajinayaan fima aataahumaa wixii uu siiyey oo ah ilmahaasi bad badqaba aayadda waxaa ka horeeya qawluhu tacaala ish qablaha هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين إلهي سبحانه وتعالى waxa uu tilmaamaya in bني aadamka laga abuuray min nafsi waaxida naftaa lafteedana laga sii abuuray lamaanaheedii wajacala minha zawjaha huwa aladi khalaqakum min nafsi waaxida wajacala minha zawjaha mintuna waa litabciid macanaa khuliqa khuliqa xawa khuliqat min dilci aadam dabeetana waxaa dhacday si uu ugu xasilo markii ay kulmeen inay markaa uu yeelatay oo ay cuslaatay oo ilaahay subxaana watacaala ay nadar u galeen oo ay yidhaahdeen ilaahay ilmo bad qaba haddaadna siiso oo hagaagsan xagga khilqada iyo abuurka waanu ku mahadnaqi doonaa deetana markii ilmihii la siiyey natiijadu maxay noqotay falama aataahuma saalixan jacala lahu shurakaa fima aataahuma markii ilmo wanaagsan la siiyey halkii ilaahay uga mahadnaqi lahaayeen ayaa waxaa dhacday in ilmaha laftiisii ilaahay iyo cid kale ay ka dhexaysiiyeen oo sidee bay uga dhexaysiiyeen maanaa ilmahaba inay cid kale ay keentay ayay sheegteen tusaale ahaan qof baa ilaahay baryahay oha ilaah haddaad ilma siiso waan kaaga mahadnaqi doonaa mar allaale marka ilmihii uu helo ayaa wuxuu odhanaya Ah, weli hebel baa isiiyey ama weli hebel baa sabab u ah inaan helo anigii qabrigiisa tegay dhagixii ag yaale barakaysnaana kusoo fadhiistay markaa taasaan ilmaha ku helay buu odhanaya ilaahay subxaana watacaala iyo weligaa uu sheegayo ayuu ilmihii markaa ka dhaxaysiiyey waajibkuna wuxuu aha inuu ilaahay u gooniya oo nicmo ilaahay uu siiyo cid kale aanay siin inuu ilmahaasi yahay inu waxa weeyaan qirto ama wuxuu odhanaya ilmaha ilaahay baa isiiye laakin ilmaha cidda badbaadisay ka dhigtay mid inuu dhasho isagoo bad qaba waa weli hebel wey ama waa dhakhtar hebel ama waa gabadha umlis umulisahiblaayo wey amaba se wuxuu noqonayaa ilmihii buu ubixinayaa yucabidhu ligayr illah cabdirasuul buu ubixinaya ama cabdnebi ama cabdulxaris buu ubixinaya oo halkuu ilaahay uga addoomeyn lahaa ilmihiisa ayuu makhluuq waxa weeyaan uga addoomeynaya markaa ilmihii oo fitno ku noqday sida ilah uri inama amwaalukum waawlaadukum fitna wallahu cindahu ajrun cadiim ilahay subxaana watacala wuxu uhi fatacaala allahu cama yushrikuun ilahay shirkigaa ay samaynayaan waa ka sareeya rabbi subxaana watacala oo cid in lala maseeyo rabbi subxaana watacaala waa ka sareeya haddaba aayaddan iyay ka hadlaysaa intaynaan u gaadhin xadiiska intaynaan gaadhin xadiiska waxa weeyaan fasiraya aayaddu cidda ay ka hadlayso ana waa la isku khilaafay ahlucilmiga qaarkood waxa aayaddu waxay ka hadlaysaa nebi aadam bay ka hadlaysaa iyo xaawa oo aayadda awelkeeda ayaana u daliila huwa aladi khalaqakum min nafsin waaxida o naftaasi waa aadam wajacala minha zawjaha zawjahana waa xaawa marka qolada xadiidka markaa xujaysanaysa oo de xadiidka waxaynu ku arki doonaa inuu shaydaan u yimi uu ku uri ilmaha haddaad doonaysaan inuu badbaado cabdulxaris u bixiye deetana cabdulxaris ay u bixiyeen markaa shirkiga aayadda lagu sheegaya falama aataahuma saalixan jacalaa lahu shurakaa fima aataahuma shirkiga ay sameeyeen ilmaha ilahay cid kale ay ka dhexaysiyeen waa tacbiiduhu ligayr illah ilahay cid aanayna u addoomeeye laakin tafsiirka noocaasi in la yidhaahdo cidda shirkigaa samaysay waa nebi aadam iyo xaawa waa min abطl اbaطil wa abcad التafasiri can اlxaq batilka u batilsan ba arrintaasi ay kamid walo tafaasiirta qaarkeeda lagu sheegay tafaasiirta xaqa ugu fogaansho badanna weeye tafsiirkaas waxaana taa waxa weeyaan tusinaya in nebi aadam iyo xaawo aan hayn cidda shirkigan samaysay manaa qaraa badan ba ina tusinaysa qaraa-inkaasi waxaa kamid a ilaahay subxaana watacaala aayadda waxa weeyaan aakhirkeeda wuxuu yihi fatacaala allahu cama yushrikuun oo cidda shirkigaa samaysa inay jamac yihiin buu ilaahay tilmaamay ilahay ma odhan fatacaala allahu cama ashrakaa dee laba odayin ilahay saas ayuu odhan laha mar labaadka cidda ay ilaahay la wadaajiyeen hadduu ibliis iyo ibliis yahay lama yidhahdeen fatacaala allahu cama yushrikuun waxa la dhaha fatacaala allahu caman yushrikuun lianna ibliis waa min alcuqalaa gayru caaqil ma qariinada saddexaad waxay tahay aadam kana nabiya min alambiya kana nabiya mukalama siduu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam walambiya macsumun min ashirki bilitifaaq ambiyaduna macsuumiin ayay ka yihiin shirkiga si wax weeyaan laisku waafaqsan yahay arrinta kale waxay tahay nabiyullaahi aadam yowma alqiyaama dadku markay u tagaan ay yidhahdo ilaahay nooga shafeeco qaad dembiga u weyne uu sheegtay shafaacada uu kaga cudur daartay waa maxay geed buu ilaahay idiido aan cunay buli markaa geed ilaahay u diiday inuu cuniyo inuu shirku same shirki sameeyo teebaa weyn nacam inuu shirki sameeyo ayaa weyn marka shirki baan sameeyey bu odhan laa maanta shafeeco qaadi kari maayo ile qof waliba dembiguu islahaa waa dembiga ugu weyne aada gashay ayaa mid kastoo ambiyada kamid waxa weyaan uu sheegtay haddii la yidhaahdo nebi aadam baa shirkiga sameeyey maa in la yidhaha kamuu toobad toobadkeenina waa ku dhintay nebi aadam isagoo kafira buu dhintay baa ka laazimaysa ciyaada billah waa qowl aada u fool xun haddii la idhaha wuu ka toobad keenayna muxuu ilaahay qur-aanka ugu sheegi waayey oo dembiguuna u sheego tawbadii aanu usheegin dembigii aha cunitaanka geedkaba ilaahay waa sheegay haddana ilaahay subxana watacaala muxuu raaciyey inuu ka toobad keenay nebi aadam weliba ilaahay uu ka toobad aqbalay toobadiisu ay maqbuulo wax weyan ay noqoto marka laba tafsiir midkoodun ba aayadda sax ku noqona in la dhaha aayadda awalkeeda waxaa looga jeedaa nebi aadam iyo xawo ayaa looga jeeda ilahi huwa aladi khalaqakum min nafsi waaxida wa aadam wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha halkaa markii aayaddu ay maraysay ayay isbedeshay oo laga hadlay dad kale oo kamida dhuriyaddii nebi aadam iyo waxa weeyaan xawa waa tafsiir yani nooc min arakaaka ay ku jirto marka siyaaqa aayadda la eego damaa'irta waxa weeyaan musanaa la dhaa qaarna waxaa loo celinayaa nebi aadam iyo xaawo qaarna dad kaloo meesha aan lagu sheegin nooc min arakaka ayaa ku jirta shakilaan lakin tafsirka waxa weeyaan kaa kasi fiicani waxa uu yahay in la idhaha waladii khalaqakum min nafsi waaxida wajacala minha zawjaha nafsan waaxida min nafsin waaxida nebi aadam loogama jeedee waxaa looga jeedaa maanaa binafsi aljinsi baa looga jeeda jacala min hada jinsi aljinsi zawja walam yajcal zawjahu min jinsi lbaqar aw idani aw ilmalaaika naf buu idinka abuura aab buu idinka abuuray aabbahana waxaa laga dhigay lamaanihiisa miday isku jinsi yihiin isku nooc yihiin oo lagama dhigin baqara iyo naaqa iyo ama malaa'iga ama jiniya ee insiya ayaa laga dhigay loogama jeedaba ayadda awalkeeda naftaa lagu sheegay iyo zaw zawjkaa lagu sheegay loogama jeedo aadam iyo xaawa tafsiirkaasi ayaa ugu habboon oo ugu fiican qaala ibnu xasm wuxuu hi itafaquu waxay isku waafaqeen calaa taxriimi kuli ismin ism kaste magac kaste xaaraantimaynti oo mucabadi ligayr illahi loo addoomayo cidan aan ilaah ahayn ka cabdi camrin in qof loo bixiyo camar addoonkiisa wa cabdi lkacba ama cabdirasuul ama cabdinabi iyo wamaa ashbaha dalika ama cabdixusein say la baxaan shiicadu cabdilxusein iyo cabdu cali xaashaa cabdalmualib cabdulmualib mooyaane maanaa isaga way banaantay qof in loo bixiyo cabdulmualib ayuu leya ibnu xazm taa hore itifaaqa uu soo roray waa sideeda waa xaaraan in qofka loo bixiyo cabdi laakiin cabdigaa la daba dhigo magac makhluuq oo magacii ilaahay aan la aan la daba dhigin laakiin masalada u leeyahay cabdilmualib isaga waa laga soo rabaya waa banaantay ibnu xasm waxa uu xujaysanaya waxay tahay dee rasuulka ayaa isticmaalay buu leeyihi oo haddii ay tahay atacbiid lilmualib hadday tahay shirki dee nebi maxamed ma isticmaaleen oo shirkiga nebi maxamed macsuum bu kay nebi maxamedna waa isticmaalo waa kii lahaa maalintii waxa weeyaan gazwatu xunain sida xadiis bara ibn caazib ku sugan fi saxiix الbukari fi kitaab الjihaad ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib marka maadaama rasuulkuba uu ku dhawaaqay cabdilmualib isagu inuu jaa-is yahayo laga soo reebayo xaaraantimeynta la xaaraantimeeyey qof in loo addoomeeyo cid aan ilaah ahayn xagga magac ahaan ayaa laga qaadanaya bu ley lakin hada waa gayru صaxiix oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam magacan muu bixin cabdilmualib nebi maxamed muu bixin bal rasuulku markuu sida le waa mujarad اlإkbaar yaxki yani isman magacayun buu ka waramaya waxaaki lkufri laysa bikafir qofka arrin kufri oo cidi ay samaysay sheegaana dee isagu kafir ku noqon maayo markaa rasuulku sala allahu alayh wasalam uu bixin wuxuu ka waramayaa un in awowyadii uu kamid ahaa nin la odhan jiray cabdulmuطalib dadkii hore magacyada ay la baxeenna xataa sharciga hadday khilaaftay in adigu inaad ku dhawaaqdo o aada sheegtaa dee adigu ku dembaabi maysid وkذلika cabdمناf rasuulku inama bنو hashim وml cabdiمناf شhay waaxid wa ka yihi mعnه la يجuز in lala baxo cabdiمناf marka xatى cabdالمطلب iyo cabdiمناfna laga soo reebi maaye kul ismi وmcabd لغayr الlahi waa xaaraan وعan iبni cabasi waxaa laga wariyey في اآية في tafsir الآية qala wuxuu yihi lama takashaaha aadamu aadam markii waxa weeyaan uu la kulmay xamalat way qaaday fa ataahumaa waxa uu yimi ibliis oo faqaala wuxuu yihi inii anigu saaxibukumaa baan ahay aladi kaasoo akhrajtukumaa aan idinka soo saaray min aljana latutiicaani waad i yeeli doontaan aw la ajcalana lahu ama ilmaha idin calool galay waxaan u yeeli doonaa qarnay iyal iyilin biciid geesihii baanu yeeli doonaa waxaa loo ay kasoo bixi doonaanba dab aniga yaa deeci weydan waxaan idin amray fayakruju min batnika calooshaada ayay geesihiisu kasoo bixiyo fayashuqu calooshaadu dilaacinba waa sii baqagelide walaa afcalana sidaa iyo sidaana waan yeeli doonaa waxyaabo kaleo markaa uu ku samayn doono sheegaya yukawifu ma uu baqagelinaya samiyahu ku magacaaba cabdilxaarif cabdulxaari ubixiye xaarisna waa isaga mog oo magacshayd addoonkii xaaris ubixiye faabaya waa diideen an yuطiicaahu inay adeecaan o fakharaja mayitan ilmihii oo meyda ayaa soo baxay uma xamalat haddana uur kala yeelato faataahumaa waa u yimi o fadakara lahuma sidii buu ugu soo celiyay xikaayadii baqangelinta ahayd iyo goolaafka faadrakahuma waxaa haleelo qalbigooda taabtay xub lwaladi ilma jacayl wasamayahu waxay u bixiyeen cabdulxaris oo bal ha iska badbaadune cabdulxaris inooga bixi ba arrintu noqotay fadalika qawlu wa yajcala lahu shurakaa fima ataahuma shirkiga ay galeen ilmahaasi ilahay cid kale subxaana watacaala ay la wadaajiyeen waa inay u bixiyeen cabdulxaris watacbiid ligayr illahi bay ku dhaceen rawahu ibnu abi xaatim walahu bisanadi صaxiix can qataada qala wuxu uhi shurakaa fi aacati oo shirku daaca ayay ku dhaceen bimacna oo ilaahay cid bay adeeceen oo ay ku adeeceen wax ilaahay u xaaraantimeeyey walam yakun fii cibaadati shirkiga ay ku dhaceen mu aha in inay caabudeen ibliis shirku daaca ayuu aha walahu bisanadi saxiix can mujaahid fi qawli lain aataytana saalixan qaal ashfaqnaa waxaanu ka baqanay an laa yakuna insaana inaanu insaanba noqon markaa saalixan ay fii badanihi wey insaan bad qaba oo in aan lahayn weeye macnuhu wadakara macnahu can ilxasan wasaciid wagayrihima marka xadiidkani waa xadiid waxa weyaan baila hada xadiidu bail aimaduna waxay tilmaamay inuu bail yahay sa ibnu kaثيir oo kale fi tafsirihi wakadalika alcalaamaة اlalbani lahu takriij طayib calى hada alxadيث fi kitaabi silsilaة اaxaadiث aضaciif ibnu kaثiirna wuxuu leyahy sida daahirka waa min aisraa'iliyaat inuu yahay ayay u badan walaa yumkin haada in nebi aadam waxaan oo kale uu ka dhaco oo horta ibliis madoqon ba markuu u imanayo uu ku odhanayo kii jannada idinka soo saaray baan ahay e haddana maantana haddaad sidaa yeeli weydaan geesaan u yeelaya ilmaha ibliis hadduu doonayo inuu khaldo dee wax kale u sheeganaya ee magacii ay yaqaaneen cadaawaddu ay ka dhaxaysay dee ula iman maayo ta kale iyagu madoqon ma markuu ibliiska ay yaqaaneene sababtiisa jannada lagaga saaray intuu u yimi haddana ay yeelayaan wixii ay ku noqonayaan ta kale marka uu leeyahay waxaan u yeeli doonaa geese biciid baan u yeeli waxaynu odhan karnaa yani nebi aadan baa ictiqaaday oo aamine iyo xaawa inuu ibliisnimaha coloosha ku jira si uu doono u abuuri karo geese u yeeli karo ama khilqadiisa u bedeli karo waa shirkun fi rububiya dadka busataa naas ee muslimiinta ee muwaxidiinta waana ka dhici karin maxaad umalaynaysaa nabiy llahi aadam waxa weeyaan waxa weyaan abulbashar ibliisna magacyadiisa waa yaqaano cabdulxaris macnaheedu xaris macnaheedu iyo magacii ibliis waa garanayay wacallama aadam alasmaa ilahay baa yidhi oo magacyadoo dhan bu ilaahay baray nabiy llahi aadam marka qisadu waxa weeyaan waa qisa eh, baila oo aan lahayn saa awgeed ba wuxuu lehy sheekh ibnu cuthaymin anahu laysa fi dalika khabaru صaxiix can الnabiyi salى الlahu alيه wasalam qisadani waa bail waayo xadiis صaxiixa oo tusinaya ayaan jirin ibnu xazmna wuxu uhi inaha riwaayatu khuraafati makdubati mawduuca waa riwaayad khuraafaad ah oo been la sameeyey oo la dejiyey ah ambiyadu marlabaadka waa macsuumiin min ashirki bu hi biitifaqi اlculama wakadalika arrintii hore aynu sheegnayna sheekhu waa tilmaamayo haddii nebi aadam shirkiga intan leeg uu sameeyey dee maalinta qiyaama waa ku cudur daaran la dembiga intaa leeg baa iga dhacay ba odhan la kadalika waxa weeyaan aayaddana waa tilmaamay siyaaqeedu inuu diidayo in la yidhaahdo ibliis buu ahaa fatacaala allahu cama yushrikuun ama aadam bay ahaayeen iyo xaawo cidda soo samaysa fihi masaa'il alula taxriimu kuli ismin magac kasta xaaraamtimeynti oo mucabadin loo addoomiye ligayr illah oo cabdi hebel la yihi inta cabdi la sheegay makhluuq la daba dhigay athaniyu tafsir laaya aayadda tafsiirkeeda oo inay khalad tahay baynu in lagu fasiro nebi aadam iyo xawa athaalidatu ana hada shirka shirkigani fi mujaradi tasmiyatin magacaabis oo qura ayuu ahaa lam yaqsud xaqiiqataha lam yuqsad xaqiiqatuhaa xaqiiqadeeda aan loo qastin maana markay cabdulxaris u bixiyeen xaris buu addoon u yahay dee umay jeedin e magaca ayuunbay u bixiyeen oo anaynu tilmaamnay yani xataa magac bixintaasi wax sugnaaday inaanay ahayn araabicatu ana hibat allahi hibada ilaahay lirajuli ninka uu hibeeya albinta sawiya inan bimacnaa hagaagsan min annicam bay kamid tahay aayaddaa dee laga qaadanaya lain ataytana saalixa ilma bad qaba ilah haddaad nasiiso inaan keeninta waa soo gudagelaya lanakunana min ashaakiriin walaa shaka walaa rayb inay nicmo tahay inan iyo inanba ti ilaahay uu ku siiyo oo caqiida waxa weyaan jaahiliya in hablaha la karaahiyeysto faida bushira axadum bilunha dalla wajhu muswadda wahuwa kadiim yatawaara min alqawmi min suءi ma bushira bih am ayumsiku calaa hunin am yadusuhu fi turaab alaa saaa maa yaxkumuun waa karaahiyatu ish albanaat iyo afcaasha ka ratibanta lakin ayuhmaa acdam nicmat lwalad iyo nicmat lbint laa shaka walaa rayb ana nicmat alwaladi acdam min nicmat lbint wahuwa aladi yadul caleyh dahir lqur'an ilahi subxaana watacaala dadka caruurta markuu ugu mano sheeganayo inamada ayuunbu ilaahay sheegaa ilaahay subxaana watacaala in fara badan ama dhowr aayadood ayaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamay yani hablo inamo baniin inuu uhibeeyey bani aadamka alkhamisatu dikru salaf selafku sheegista ay sheegeen alfarqa farqiga udhexeeya bayna shirki shirkiga fi aacati aacada gala iyo wa shirki fi lcibaada o qofku isagoo shirki fi lcibaada aan ku dhicin oo cibaado cid kale aan u leexin ayuu ku dhici karaa fi shirki aaca oo ah waxa weeyaan inuu arrin kufriya ama shirkiya ku adeeco cidaan aan ilaahay ahayn amaba se waxa weeyaan xalaaleynta iyo xaaraamtimeynta cidaan aan ilaahayn xaq inay u leedahay inuu aamino markaa طaacada iyo cibaadana farqiga udhexeeya waa tilmaan oo cibaado kasta waa طaaca kulu cibaada lilahi wa طaaca lilah wakulu طaacati lilahi aw lirasuulihi waa cibaada lakin kulu طaaca limakluuq maaha cibaado lihada اmakluuq baabu qowli اlahi tacaalى buu baabi hadalka ilahi uhi walilahi ilahi waxaa usugnaaday oo ilaahay oo quri uu iska leeyahay alasmaau magacyadii alxusnaa ee wanaaga badnaa wanaaga heerka u dambeeye ka gaadhay fadcuuhu biha ilaahay magacyadaasi ku caabud oo ku barya wadaru ladiina kuwii iskaga taga oo dheg ha u dhigina yulxiduuna fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa ilxaadka ku samaynaayey oo markaa ilxaadka noocyadiisa waa tilmaami doonaa sayujzawna ma kaanuu yacmaluun waa lagu abaalmarin doonaa kuwaasi waxa ay sameeyeen marka baabkani waxaa radin uu ku yahay aladiina yatawassaluuna biasmaa almakhluuqaat waa markay ilaahay baryayaa ku tawasulaya magacyada makhluuqaadka waxaa layna barayaa ilahay inuu leeyahay magacyo wanaagsan haddaad doonaysa ilahay inaad ku barido od ugu tawasusho yaana magacyada ilahay waa kugu filayi walilahi alasmaa lxusna fadcuuhu biha waxaad magac cid kaleba ilahay ad ugu tawasul magacyadiisi baaba ilahay subxaana watacaala wanaagsanaa weliba mid aad mar walba mid waxa ilaah aad weydiisanayso munaasib u ah oo ilaah aad ku barida aad ka dhexinayso waxaynu ka qaadanaa marka aayadda ilaahay subxaana watacaala inuu leeyahy magacyo waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa magacyada ilaahay subxaana watacaala magacyadiisu inay u gaar yihiin oo taqdiimka lasoo horumariyey jaarka iyo majruurka ayaynu ka qaadanaynaa walilahi ilaahay oo qura ayuu macnuu noqonaya ayay usugnaatay alasmaa lxusna waxaynu ka qaadanayna ana asma allahi subxaana watacaala kuluha yani xasana baaliga fi lxusn oo alxusna waa siigatu mubaalaga oo alaxsan waxa weeyaan ay leedahay xusniga ilahay magaciisa lagu sifeynayana xagga lafdiga iyo kelimaad ahaan waa u wanaagsanta xagga macna ahaana waa sidaas oo kale oo ilaahay magacyadiisu sifaat dhamaystiran oo wanaagsan ayay koobsanayaan taana waxaynu ka qaadanaa asmaa ullahi inay tahay mushtaqa mushtaqa marka lena waxaynu uga jeednaa macanaa daala calaa sifaat ilahay magacyadiisu sifaat bay na tusinayaan ee maaha mujarada calaam sida magacyadeena oo kale ilahay magacyadiisu waa calaam waana awsaaf dhinac calaamad bay ka yihiin oo ilahay baa lagu aqoonsadaa dhinacna awsaaf bay ka yihin oo magac kasto ilahay magacyadiisa kamidi eh, sifa ayuu xambaarsan yahi oo araxmaan sifat raxma ku jirta allah sifat luluhiya asamiic sifat samc alcaliim sifat lcilm waxaynu ka qaadana ilahay asmaadiisu waa tawqiifiya yaani ilahay magac looma bixin karo intaa ilaahay isku magacaabay mid aan ahayn looma bixin karo ilahay magacyadiisu tiro kuma xadidna asmaaء الlahi غayr maxsuura bcadadi mucayan taasna waxa weeyaan waxaa tusinaya xadiidka rasuulka salى الlahu عalيه wasalam rasuulku ilahay magaciisa wuxuu uqeybiyey saddex qaybood kuwa kitaabka uu ku soo dejiyey iyo kuwa uu baray axad min khalqih iyo kuwo istaأsara biha fi cilmi الغaybi cindahu kuwa aanu sooba dejine weli geyb oo cidibe aanay ogeyn ba xadiidkana ina lilahi tiscata وatisciina ismana xasri laga qaadan maayo magacyada ilahay sagaal iyo sagaashan qura ay yihiin laga qaadan maayo oo sababta aan looga qaadanahayn waxay tahay dee lama odhan ilaahay sagaal iyo sagaashan magac oo qura ayuu leeyihi waxa ihi ilahay waxa usugnaaday sagaal iyo sagaashan magac oo sifadoodu ay tahay man axsaaha dakala aljana sagaal iyo sagaashan kani waxay la gaar yihiin man axsaaha dakala aljana waa ka sheekh bin cuthaymiin qawaacid ulmuslaha tusaaleyo yidhaahda haddaad tidhaahdo cindi miatu dirham acdadtuha lisadaqa waxaan hayaa boqol dirhamo sadaqadaan ugu talagalay hadalkaaga miyaa laga fahmaya boqolkaa mooyaane wax kale inaanad hayn dee maya laga fahmi maayo ee macnuhu wuxuu noqonayaa un boqolkani waxay la gaar yihiin inaan ugu talagalay inaan sadaqadayso markaa sagaal iyo sagaashan ka nagaa waxay la gaar yihiin man axfaahaa dakala aljana imaa macnaheedu ilahay magacidiisu inay yihiin sagaal iyo sagaashan kaa soo qura ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay walilahi alasmaa lxusna fadcuuhu biha ducada waxaa soo guda gelaysa ducaa alcibaada iyo ducaa lmasala labadii waa soo guda gelaya oo ilaahay magacyadiisa ku caabuda bimacnaa bimuqtadaa oo sida ibn lqayim uu sheegay ma min ma min ismin min asmaa illahi ila wayatadamanu cubuudiyata khaasa markaad ogaato ilahay inuu raxiim yahay dee asbaabtii raxmada raad tacabud lirabbik min khilaali hada lism markaad ogaato inuu qariib yahay ilahay subxana watacaala tacarad ilayhi bilqurbi minh ugu dhawow ilahay waxyaabaa loogu dhawo markaad ogaato inuu samiic yahay iska ilaali ilahay inuu kaa maqlo waxaanu raalli ka ahay markaad ogaato ilahay inuu basiir yahay iska ilaali ilahay inuu kugu arko xaalad aanu raalli ka ahay marka magac kasta waxaa ka dhalanaysa cubuudiya khaasa wakadalika fadcuuhu biha waxaa soo gudagelaysa ducaa lmasl oo ilaahay ku baryo weyo ilahay magacyadiisa ugu tawasula ilahay markaad wax weydiisanaysaan waxaad su-aashiina ka horeysiisaan magac su-aasha munaasib u ah suu rasuulku yihi fakfir lii makfirata min cindi warxamnii inaka anta algafuur raxiim ilahay u i dambi dhaaf oo i naxariiso inaka anta algafuur raxiim sheegista labada magac waa tawasul rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilahay magacyadiisa ugu tawasulayo markaa magacaad ilahay ugu tawasulaysa anaad ugu dhawaanayso markaad baryaysana ha noqdo magac munaasib u ah waxaad ilahay weydiisanayso wadaru ladina yulxiduuna fi asmaa'ihi buri ilahay sajzawna maa kaanu yacmalu ilxaadku wa almayl lakin alilxaad fi asmaa illah maxaa looga jeedaa wa almaylu biha cama yajibu fiiha arrintii kaala gudboonay ilahay magacyadiisa inaad kala leexato meel kale aada mariso weeyaan ilxaad alilxaadu fi asmaa ilahina waa qaybo ilahay magac aanu isu bixin magacaanu ilaahay isku magacaabin haddaad ku magacowdo waa ilxaad waajibkii kusaaraabaad ka leexab oo ilaahay magaciyo i bixi kuma odhan ee kuwa ilaahay subxaana watacaala uu isku magacaabo nus haddaad ka dhigto ilaahay magacyadiisa kuwa aan sifaatba tusinahayna aclaam mujarada waa ilxaad haddaad ka dhigta ilahay magaciisa kuwa tusinaya tamthiil tira ilaahay waa samiic ama samiic baan o isku mid baanuna iyaduna waa ilxaaq haddaad asnaamta iyo macbuudaadka baatilka ilahay magaciisa magacyo uga soo dhambasho sidii ay sameeyeen alcuzza iyo allata iyo oo alcasiis ay kasoo qaateen cala axadi tafsiireyn alcuzza laatana ay kasoo qaateen min alilah marka ilxaadku waa noocyadaasi sida ibnulqayim uu ku tilmaamay kitaabkiisa badaa'ic alfawaa'id oo qawaacid badan oo alasmaa wasifaat ku saabsan ay ku taal culimada qawaacid alasmaa wasifaat wax ka qortayna isaga inta badan kasoo naqliya sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale iyo ziyaadaadna waa ku dara marka kuwa ilxaadka samaynayana iska ilaaliya ilahay magacyadiisa usugnaaday in loo sugi waayana waa ilxaad ilahay subxaana watacaala loogu yeedhi waayo kuwa marka ilxaadka samaynaya waciid adag baa ku dhacay wadaru ladina yulxiduun fi asmaa'i waa ilxaad iska daaya anaa anaa cadaab la maagana weyaan macno ta haddana lasii cadeeyey waciidkii sayujzawna ma kana yacmaluun waa laga abaalmarin doonaa abaalmarintaasi nooc ay tahayna lama sheegin lakin waa mid la jinsiya ama la nooc noqon doonta dembigaasi ay sameeyeen qaala dakara ibn abi xaatim can ibni cabaas yulxiduuna fi asmaa'ihi isagoo fasira yushrikuun ilahay magacyadu sida shirki ku sameynaya oo siday shirki ugu samaynaya macanaa macbuudaadka baatilka ayay magacyo uga soo dhambalayaan ilahay magaciisa wa canhu samuu laata min alilah laatay laata ku magacaabeen iyagoo ilaah kasoo qaatay walcuza min alcaziiz وعن اcmش يdkiluna فيha waxay ku darayaan ilahay magacyadiisa ma laysa minha waxaan kamid ahay ida lafteed waa min alilxaad in ilahay subحaana wataعala magacaanu waxa weeyaan isku magacaabin lagu magacaabo asmاء الlahi waa twqiifiya waana ku badantay dadku inay ilahay magacyo kale ay ugu yeedhaan sida ebe iyo ebe miyuu tafsir u yahay axad mid kamida ilahay magacyadiisa mise waa magac iska mustaqila waxaa umuuqatay magac iska madax banaan in dadku ilahay u bixiyen hada laa yajuuz aidan laa nacrif macnaha wax alaalo wux macnihiis yahay garan mayno eedi oo ilaahay subxaana watacaala xataa haddii manbaa liikbaar looga jeedo magacaan looga dhigahayn wax macnihiisa la fahmayo macnihiisa uu sax yahay oo macnihiisa uu yahay saabit fi lkitaabi wasuna waa inuu noqdo lakin wax majhuul lmacnaa ilahay in lagu magacaabo lagula khitaabo ma banaana qala fihi masail alula isbaatu lasmaa ilahay magacyada in loo sugo walilahi alasmaa lxusna waa ka yihi ilahay oo xataasi radin ay ku tahay haulaai ljahmiya ilahay magacyada u diiday ama kuwaba ilahay magacyada waan usugayna lakin sifaatkii magacyada kudhex jiray aan sugahayn kalashaacirati wagayrihi athaniyatu kownuha xusna ahaanshaha ilahay magacyadiisu ay tahay mid waxa weeyaan wanaag wanaaga darajo ka gaadhay marka xusna waa muanas axsan wey axsan muanaskeedii weeyaan waxaan filaya inaan sabqi lisaan ahaan aan u ihi waa mubaalaga xusnaa waa axsan muanaskiisi waa axsanna de waxaanu garanayna waa ismu tafdil waa ka u wanaagsan weeyaan macnihiisu marka xusnaa markale waa tii u wanaagsanay asaalidatu alamru amarka layna amray biducaa'ihi biha ilahay inaynu ku bari inaynu ku caabudno ducaaa cibaadatin iyo ducaaa masala araabicatu tarku manki in la tago caarada ka hor yimi xaqa oo min aljaahiliina kamid a kuwa jaahiliinta almulxidiin yaa kuwa xaqa ka ka leexday baabkan waddadii xaq ahayd ka lum maanaa ka tegista macnaheedu waa waa in waddadooda aan la marin oo in lala madhab noqon sida kale waa loo yeedhaya xaqaa loogu yeedhaya waana la radinaya baadilkooda waa waa la burinaya alkhamisatu tafsir lilxaad ilxaadki tafsiirkiisa fiiha asmaada lagu sameeyo haye laba sheeg a min ah anwac ilxaad fi asmaa illah dig ilxaad fi asmaa illah siyaabaha u dhaco laba ka sheeg haye in ilahay lagu magacaabo magacaan isku magacaabin aye sidee loo bedelo yani kef qawi iyo casiiz yani ciddada macaanideeda alquwa ayaa kamid a yani kalaamk fi ljumla waa صaxiix lakin nurid tafsir awdax min hada aya cabdilqadir sheeg laba kale in magacii looga soo dhambalo makhluuqaadka macbuudaadka bailka ilahay magaciisa haye iyo in la inkiro sifada magaca ilaahay subxaana watacala uu koobsaday haye ya sulayman ya sulayman limaada tutaatiu ra'sak lianla tusal yani haye saddex baa la sheegay imika a may anwac lilxaad fi waa la sheegay سبقك بها عبد القادر طيب ها هذيكم مرت والصفة لا ينكرون هي صح ان تمثيل لغصة هي صح هي ما بقي شيء أيه يعني صفadيi مagaca kusugnayd in la in kayfiyadii qaar loo sheegay ayب السادسة وعيd mن الxdى وaعيd mn goodiga kusoo arooray kii alxdى ilxاad ku samey lahay magaعيdi goodigan laba meelood baa laga qaadanaya waynu hi filaya وdharu الذيn iyo sayجزوna ma kanuu yacmaluun baabun laa yuqaalu lama odhanayo assalaamu cala allah assalaamu nabadgelyo cala allah ilaahay dushiisa ha ahaato la odhan maayo marka assalaam waxaa loo isticmaalaa dhowr macno bimacna taxiya oo salaamta marna bimacna salaama waa badbaadada laga badbaadayay naqaaista iyo aafaadka iyo cuyuubta sida marka la yihi assalaamu calayka ayuha nabiy marna asalaam waa ism min asma illahi tacala waa magac ilahay magacyadiisa kamid ah. almalik lqudus asalaam marka laa yuqaalu asalaamu cala allah oo sababta aan loo odhanayni waa maxay dee ilahay subxaana watacaala waa la baryaaye ilahay looma duceeyo haddaad tira ilahay baan u ducaynaya nabadgeliyo aan u baryayo yaad ilahay nabadgelyada weydiinaysa isagaaba asalaame eh mida kale nuqsaantada ilahay uga ducaynaysaa waa maxay ilahay subxaana watacala waa saliim min anaqaais walcuyuub walaafaat nuqsaanaad uga ducaysa maba taalaba meesha ta kale ilaahay subxaana watacaala isaga ayaaba ah macnaa asalaam ay mucti salaam ka nabadgelyada iyo badbaadada bixiya marka maadaama ducada noocan ay tahay mid waxa weeyaan xambaarsan naqsi fii xaq illahi subxaana watacaala dee tawxiidka ayay meelka dhacay ku tahay sidaasi awgeed buu sheekhu baabkan uu keenay fi kitaab atawxiid fi صaxiix can ibni mascuudi radi allahu canhu qaala wuxu uhi kuna waxaanu ida kuna markaanu nahay maca nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka li jirkiisa fi salaa salaadaanu ku jirna qulnaa waxaanu odhan jirnay assalaamu cala allahi min cibaad salaami ilahay dushiisa ha ahaato oo xagga addoomaha ka tagta assalaamu cala fulan wa fulan sida riwaayad kale ay caddeeyeen yani ala cala jibriil wa mikail saas odhan jireen faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi laa taquluu ha odhanina assalaamu cala allahi ha odhanina faina allaha ilaahay huwa asalaam isaga ayaaba assalaam ka marka horeba naqaa'ista iyo cuyuubta ka nazahan isla markaana ah ka salaamada lafteeda bixiya marka ilahay sida ha ku odhanina ilahay inaad u ducaysaan idinkama baahna naqaa'is iyo cuyuub aad uga ducaysaana ilaahay ma laha marka ilahay meelha kaga dhicina waxaa markaa xadiidka laga qaadanaya inaanay banaanayn in la idhaha assalaamu cala allah ama lagu hadlo hadal ay ka muuqato qofku inuu leya ilahay baan u ducaynaya se banaan tahay in makhluuqaadka assalaam loogu duceeyo assalaamu calaa jibraa'iil wa mikaail malaa'igta xataa salaame in loogu duceeya waa banaanta waxaana u daliila xadiidu caaisha rasuulku wuxuu ku yihi caaisha hada jibriil yuqriu calayki salaam waa jibriil oo salaamka usoo diray yani calayki salaam kule qaalat qultu wacalayhi salaam waraxmat llahi wabarakaatu ay calaa jibriil asalaam wakadalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka xadiidka laftiisa akhirkiisa atixiyaadka maxaa ku jirta assalaamu calayka ayuha nabiy marka assalaamu calayka marka la leeyahay culimadu laba qowl bay isugu khilaafeen ahlucilmiga qaarkood waxa looga jeeda bimacna asalaam nabadgelya dushaada ha ahlucilmiga qaarkoodna waxa dhaha asalaam waa magci ilaahay ay barakatu ismi illahi asalaam calayk magaca ilaahay assalaam barakadiisu dushaada ha ahaato sia ibn lqayim uu tilmaamayna labada macno isma diidayaan waa istegayaan haddaad tira assalaamu calayka isamkaa ilahay assalaam barakadiisu dushaada ha ahaato iyo assalaamu nabadgelya dushaada ha ahaato iyo badbaado iyo baraka oo isla macno wey waxaa laga qaadanaya waxa munkarka la yidhaahdo in la inkiro rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kaa yihi laa taqulu assalaamu cala allah had yee axkaamta sharciga wixii sababtiisa iyo ciladiisa laynoo sheegay dadka waa in loo sheego rasuulku wuxuu sheegay sababta aan loo odhanay assalaamu cala allah oo sababtu waa maxay dee fa ina allaha huwa asalaam xukumka sharciga ciladiisa ama sababta loo sharciyeeyey in la gartaana faa'iday leedahay oo qofku waxa wey yatmainu qalbu qalbigiisa ayaa ku xasilaya markuu cilada loo jideeye waxa weeyaan uu fahmo wakadalika waxa weeyaan dee baabkii qiyaaskana wayna anfacaysaayo haddii cilada xukunkaa loo sharciyeeye aada garato axkaamta kale ama masaa-isha kale ee taa la sababa ama la cilaana waad haleeshiinaysa wixii qiyaaska la odhan jiray baad samaynaysa qaala fihi masala alula tafsir salaam asalaam tafsiirkiisa salaam magacii ilahay baa looga jeedaa marka le asalaamu calayka macnuu waa maxay barakatu ismi illahi asalaam calayk ama asalaam waa bimacna tasliima waa ismu masder oo badbaadin iyo nabadgelini dushaada ahaata wey athaaniyatu anahu taxiyatu waa salaan bmacna haddii la yidhaahdo asalaam waa bimacna tasliim ayuu taxiye noqonaya athaaniyatu anaha laa tasluxu lilah ilahay subxana watacala uma haboona waayo ilahay isaga ayaba asalaama نqصاn waxa weeyaan ilahay subحaana wataعala looga ma male الرaaبcaة alcilaة في dalik sababta aan ilahay loo odhan karin aلsalaam عalى الlah oo sababtu waa maxay haye ibrahim ya sheekh ibrahim sababtu waa maxay fain allaha huwa الsalaam ciladu waa taa alkhamisaة tacliimhm barista rasuulku uu baray ataxiya taxiyada alati taasoo tasluxu lilah ilahay u haboon marka taxiyada dee salaan loogama jeedo taxiyada waxa looga bimacna atacdiim ataxiyaat waa taxdiidka xagga dambe kaga tegi inuu rasuulku baray ina ha ataxiyaatu lilah ataxiyaatuna waa jamcu taxiya taxiyaduna waa bimacna tacdiim marka kulu tacdiimaat lilah alqalbiya walqawliya walcamaliya weyneyn oo dhan ilahay isaga ayaa iskale tacarabka iyo ta qalbiga iyo ta iyo xubnaha baabu qawli allahuma kfir li in shita qawlka u qofku yihi allahuma kfir li in shita baabkii ka hadlayay kani wey yani xukunkiisu waa maxay qofku inuu yidhaahdo allahuma kfir li ilahu i dambi dhaaf in shita haddaad doontid qaala fi صaxiixi waxaa kusoo arooray can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala wuxu uhi laa yaqul yaan hore axadukum midkiin allahuma kfir li ilahu i dambi dhaaf in shita haddaad doontid allahuma arxamni ilahay i naxariiso in shita haddaad doontid liyaczim ilmas'ala su-aasha ha jaro usidbaan ilaahay waxa u weydiisto ilaahay ii dembi dhaaf ha idhaaf oo mashiyaadan uu ku xidhayo haka daayo ilahay ii naxariiso ha idhaaf marka almakfiratu waraxma haddii meel lagu wada sheego o la xidhiidhiyo inay kale macno duwayin bay culimadu sheegeen allahuma arxamnii macnaheed wuxuu noqonaya allahuma wasilnii ila lmatluub ilah waxaan jecel aan doonaya i gaadhsi allahuma kfir lina macno wuxuu noqonaya allahuma anjinii min almakruh ilahay iga badbaadi shaygaa aan neceb ahay laakiin haddii midkood gooni loo sheego kii kale macnihiisana waa ina tusinaysa waayo sababtu maxay tahay lagu leeyahy su-aasha tar oo ilaahay si go-an wax u weydiiso fa ina allaha ilaahay laa mukriha lahu dee mid khasbaa ma jiro walimuslimin waliyucadim ha weyneeyo midkiin alragba yani almasala baryada iyo waxa ilahay u weydiisanaya oo bimacanaa wax yar iyo wax weyn ba ilahay subxaana watacaala inaad weydiisan karto ogow wakadalika waliyucadim iragba markaad ilahay wax weydiisanayso rajada aad ka qabto ilahay inuu ku siiyo weyne oo ilahay adigoo muuska taagan ha barya haddaad adoo aaminsan ilahay inaanu kuwa ajiiba inaad barido waxay noqonaysaa ilaahay subxaana watacaala inaad unisbaysay bukli iyo wax lamid ah fain allaha ilahay laa yatacaadamahu shay laa yatacaadamahu lama weynaado shayun shay acطaahu uu bixiy marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa inaanay banaaneyn qofku inuu yidhaahdo inuu ducadiisa u caliqo waxa ilaahay weydiisanaya mashiada uu ku xidho lihalaaثati asbaab saddex sababood awgeed baana arrintaasi u banaanayn sababta koowaad waxay tahay qofku markuu uhi allahuma akfir lii in shita allahuma arxamnii in shita allahuma acطinii in shita allahuma shfinii in shita waxaa hadalkaa laga dhadhansanayaa inuu ilaahay ka soo qaaday inuu yahay mid cid khasabta ay jirto oo ilaahay subxana watacala ay ka dambayso bimacnaa cid waxa weeyaan khasbi karta marka kaanama inuu leeyahay ilah anigu ku khasbi maaye de haddaad doonta i dembi dhaaf haddaad doontana i naxariiso haddaad doontana isi hada laa yajuuz taana cilada noocaasi in loo diidana xadiidka ayaaba caddeeyey faina allaha laa mukriha lahu oo hadalkaasaa laga fahmayaa kaanama qofku inuu leeyahy ilaahayow an anigu awoodan kugu khasba ma lihiye oo ku khasbi maaye haddaad doonaysid isi haddaad doonaysidna iska hayso waxaa kaloo laga fahmaya qowlka noocaasi ah kaanamaa qofku inuu aaminsan yahay qofka sidaa ilaahay u baryaya in ashyaada qaarkood ilaahay subxaana watacaala inuu bixiya ay ku weyn tahay ilaahay si fudud aanu u bixin karin oo qofku markaad arrin wax weyn weydiisanayso orta haddaad doontid actini milyon milyon dollar ishita milyon milyon dollar inuu bixiyaa ana waa cadiim caley taan xadiidka laftiisa laga qaadanayaayo faina allaha laa yatacaadamuhu shayun acaah ilo saddexaadna waa jirtaayo qofku markuu baryada ilaahay uu baryayo mashiiadan uu ku xidho waxaad moodaa kaanama ilahay inuu ka maarmay ayaa hadalkiisa laga dhadhansanay ilah haddaad doonto i dambi dhaaf mafhumku maay de haddaad doontana waxooba hay dhaaf ilahay haddaad doonto inaxariiso de haddaad doontana waxooba hay naxariisan xoogama baahni naxariistaada hadalku saas oo kale ayuu dhacay saasi awgeed baa la diiday hadalka noocan hadalka noocan tawxiidka ayaa meelka dhacu ku yahay oo hadduu qofku aaminsan yahy cid ilaahay ikraahaysa hadday jirto hada waxa weya waa qadxun fi tawxiid arububiya haddii addoonku uu isdareensiinayo inuu ilaahay ka maarmana hada waa qadxun fi tawxiid waxa weyaan alcibaada ilahina subxaana watacala wuxu ya ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alganiy alxamiid dadow idinka ayaa ilaahay u baahan fuqaraa ilahayna waa mid gani kaaftoonu cidna aan waxba uga baahnayn haddaba masale ayaa jirta loo baahanya in la fahmo manaa tacliiqu lmas'ala mararka qaarkood baad odhan kartaa miyaanay shareecada kusoo aroorin sida ducaa listikaar oo kale sababto ducaa listikaara qofku odhanayo allahuma in kana hada lamru khayra lii fi diini wamacaashi wacaaqibata amri wacaaqibati amri faqdirhu lii wayasirhu lii وin kunta taclam ana hada اlamra sharu lii fi diini وamacaashi وcaaqibata amri fasrifhu canii wasrifnii canhu وcaaqibati amri fasrif canii wasrifnii canhu iyo xadiidka kale allahuma axyini ma calimta alxayaata khayra lii watawafanii ida calimta ana alwafaata khayra lii a taasi maaha qofku baryadii oo calliqay si go-aan buu ilahay wuxu weydiisay laakiin shaygan uu ilahay weydiisanaya ayaanu garanayn inuu khayr uleeyahay iyo in kale marka ilah haddaad ogta inuu khayr ii leeyahay inaysi ilah haddii kalena iga leex anigu ma ogi wayaan macneed wuxuu ka warramaya addoonku macnaa aqoontiisa ayuu ka warramaya saasi awgeed ayaa wuxuu leeyahay cabdiraxmaan naasir isacdi fi lqowl sidiidood ka akriyi doontaan hadal dheer labada masale markuu ka hadlay inay kala duwan yihiin fafham hada alfarq albadiic bayna talabi alumuuri annaafica almacluuma nafcuha wa cadami darariha wa ana daaci yajzim bitalabiha walaa yucalliquha kala faham arrimaha nafciga leh ee inay nafci leeyihiin la og yahay dhibna aanay lahayn qofka ilahay weydiisanaya waa inuu jaro weyo si go-aan u weydiisto wa bayna طalab اlumuuri alati laa yadri lcabdu can cawaaqibiha iyo addoonku inuu dalbo arrin aan caaqibadeeda ogeyn walaa rujxaan walaa rujxaani nafciha calaa darariha iyo in waxtarkeedu waxyeeleeda uu ka badaya aanu ogeyn fadaaci yucalliquha cala اkhtiyaari rabbi aladi axaata bikuli shayin cilmaa qofka ashyaada aanu ah ogeyn inay khayr u leedahay ama inuu khayrkeedu badan yahay ilaahay weydiisanaya wuxuu su-aasha waxa weeyaan uu ku calliqaya ama uu ku xidhaya ilahay ikhtiyaarkiisa ilahay hadduu khayr ii leeyahy ii door weyaan macna qaala fiihi masaa'il alula annahyu diidmada laysu diday can ilistinaa in istinaa la geliyo fi ducaa oo la yidhaha allahuma kfir lii inshita athaniyatu bayaan lcila sababtii caddaynteeda fi dalika yaana loo diiday in ducada la caliqo sababtana waa sheegnay annaha tushcir biana allaha lahu mukrih biana hada amru cadiim calى allah biana hada alcabda mustagnin can rabbi nacam athaalidatu qawlu uri liyacdum ilmasala masalada ha jaro macanaa si go-an ilahay wax weydiisto oo si taradud iyo shaki uu ku jiro ilahay weydiisan udcu wa antum muuqinuuna bilijaaba rasul ilahay barya idinkoo yaqiinsan ilahay anu idin ajiibay ana ducada idinka aqbalay ogowna ilaahay subxaana watacaala addoomihiisu waxay weydiisteen kagama bakaylo e haddaanu ilaahay markaasi xikmadiisa keensatay oo addoonkaani aslax u ahayn markaa in la siiyo waxaanu ilahay weydiisanay amaba se ilaahay subxaana watacaala wax ka khayr badan ayuu ugu bedelay ilaahay dib buu ugu dhigay fi laakira idakara lahu khayrah ama ilaahay masaaib iyo balaawooyin kale ayuu kaga leexiyey oo haddii ducadiisu ay sax ahayd wey oo asbaab lijaaba uu la yimi mawaanic ijaabati ducaana uu ka dheeraaday alraabica icdaam rakba qofku inuu weyneeyo kalgacaylku u hayo ilaahay ducada inuu ka aqbalo iyo rajada ilahay uu ka qabo oo ilahay inuu wax weyn weydiisto alkhamis atacliil lihada lamr sababeynta arrintaa la sababeeyo sababeyntu waa maxay ilahay wax weyn weydiiso lianna allaha laa yatacaadamahu shay ilahay wax la weyni ama ku weyni ma jiro oo bixintiisu ay culays ku tahay baabun laa yaqulu odhan maayo cabdii wa amati odhan maayo yaanu odhan insaanku yaanu saa odhan bimacnaa addoonkiisa markuu ka hadlayo kelmadda cabdi yaanu isticmaalin addoontiisa markuu ka hadlayana amati yaanu odhan macana ha isticmaalo sida ghulaami iyo iyo waxa weeyaan jaariyati iyo kelimaadka noocaasi qala fi صaxiixi waxaa kusoo aroortay can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qala wuxu uhi laa yaqul yaan odhan axadukum midkiin acim rabaka waa rabbigaa quudi isagoo ujeeda sayidkaagii waa qof addoona la hadlaaya wadi rabbaka rabbiga rabbiga u weysaysi yaanu odhan walyaqul ha yidhaahdo sayidii wa mawlaaya ha yidhaahdo maanaa sayidaka wa mawlaaka ha yidhaahdo halku halku rabbaka u ka odhan lahaa walaa yaqul yaanu odhan axadukum midkiin cabdi wa amati yaanu odhan walyaqul ha yidhaahdo fataaya wa fataati wa ghulaami wa jaariyati iyo kuwa lamida marka xadiidka waxa wariyay imam bukhaari iyo muslim masaladan markaa xadiidku uu ka hadlayaana waxay leedahay suwar sida ahlicilmigu ay tilmaameen sideedabana waxay leeyihin aimada markaasi qaarkood sida waxa weyaan cabdiraxman ibnu nasir isacdi oo kale raximah llah yani waa calaa wajhi istixbaab wy waa calaa wajhi esh alistixbaab kelimaadkan in laga taga waa mustaxab mar haddaan macnaha aan looga jeedin oo rabbinimada aan looga jeedin tii ilaahay subxaana watacaala bimacnaa inuu mulkiyo isaga uu leeyi in looga jeedo cabdinimadana aan looga jeedin inuu caabudo ee looga jeedo inuu yahay bimacnaa raqiiqiisii ulaamkiisii u yahay marka haddii waxa weeyaan addoonka qofku cid kale uu nisbaynayo waa jaa-is in la idhaha cabdi iyo ama ilahay waa ka hi wa anki xulayaama minkum wsaalixiina e min cibaadikum marka haddaad cid kale aada la hadlayso ad leeda cabduka ama amatuka yani waa jaa-iz wey binafsi lqur'an min cibaadikum wa imaa'ikum wakadalika rasulku wuxu uhi xadiidka muslim warinayo laysa cala lmuslim fi cabdihi walaa farasihi sadaqa fi cabdihi wakadalika waxa weeyaan culimadu waxay yidhaahdeen haddii addoonkiisa laftiisa uu ka hadlayo lakin bisiikati lkhabarun ay tahay acamtu cabdii iyo kasawtu cabdi iyo actaqtu cabdi oo addoonkuna uu ka maqan yahay yani waa jaa-iz waa banaan tahay nacam laakiin waxa aanay banaanayn oanay jaa-iz tahayn qofku inuu yidhaahdo anaa cabdii wa amatii iyadoo si calaa siikati lkhabar aan ahayn oo u yeedhayo yaa cabdii yaa amati isagoo leh waa idhaa fata fataya ya fataya waa fatati ya ghulaami ya jaariyati kalimaadka noocaasi haysto waayo maxay tahay sababta loo diiday in la yidhaahdo acim rabbaka ama inuu yidhaahdo ya cabdi ama ya amati sababta loo diiday waxay tahay manaa waa waa min baabi sadi daraayic xataa kalimaadka shirki keensan kara walow macnahoodaba yaa loo qasdin ayaa la diidaya albaabada shirkiga wadooyinkiisa iyadoo la awdi wa waxa weeyaan dhici karta yani siikada lafteeda kalimat rab alrab waa ism min asmaa illah isagoo mudaafana dee khalqiga waa loo isticmaali karaa lakin waxa aadaabta kamid a ah, yani meelaha ay muhimka tahay macnihii isamkani uu tusinayo marka ilaahay loo isticmaalayo laga fahmi karo inaan la isticmaalin oo imika waxa weeyaan haddii la yidhaahdo rab libil iyo waxa weya rab daar iyadu waa jaa limaada leanna waxa weeyaan eh, guriga iyo geela iyo dee kuwo wax caabuda maha iyagu oo la sawiran karo qofka inay caabudeen lakin addoon maadaama uu yahay laftiisu macanaa caabida hadii la dhahdo rabbak acim rabbak wadi rabbak waxaa dhici karta waxa weeyaan rububiyada ilaahi subxaana watacaala in loo fahmo ayaa dhici karta dhinac kale haddii laga eegana taasi waa xaqi ilahay baa la ilaalinaya dhinac kale haddii laga eegana yani addoonka laftiisa ayay dhib ku tahay in lagu dhaha rabbak iyo in waxa weeyaan eh, cubuudiyada loogu yeedho oo la dhaha ya cabdi marka eh, ma banaantay addoonku isagu inu ha ya rabbi isagoo la hadlaaya eh, sayidkiisa ahlucilmiga qaarkood waxay dhan waa banaanta waxaanay daliishadeen aayadda ilahay uu ka sheegay can saaxibi yuusuf inahu rabbi axsana mathwaay inahu rabbi axsana mathwaay laakin sida waxa weeyaan daahirka ah addoonku inuu yidhaahdo maaha min baabi alistixbaabi wataadub rasuulku wuxu uhi waliyaqul sayidii wa mawlaaya maanaa qofkii kale haddaan loo ogolayn in addoonkii isagoo la hadlaya uu ku idhaahdo acim rabbaka wadi rabbak ajib rabbak addoonka laftiisana waa min baabi alawlaa inaanu odhan yani rabbi oo aanu isticmaalin waxa weeyaan kelmaddaasoo sayidkiisa aanu aanu isticmaalin waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanaya inay banaan tahay qof in lagu idhaahdo sayidi waa mawlaaya lakin asiyaada mutlaqa ayaana banaaneyn cid kale in loo sugo ilahay baa asayid ah lakin siyaada muqayada cid waa loo sugi karaa sayidi wakadalika alwalaaya almuqayada mawlaaya bimacnaa naasiri waxaafidi waxaakimi lakin alwilaaya almutlaqa ilahay un ba subxaana watacaala xaq u leh oo cid kale looma sugi karo lakin taa muqayadka xadiidkana waa sugay aayadka qur-aankana waa kusoo aroortay walfa ya sayidha lada lbab waxaa markaa sheekh ibnu cuthaymiin halkan uu baraarujinaya masale muhima jiddan oo ah waxaa casrigan caan baxday in gabadha la idhaha asayida asayida alfulaniya la idhaahdo xataa lagu kala qoro xamaamaadka iyo suuliyada yani dawrat miyah asayidaat iyo dawrat miyah lirijaal siyaadada markaa dumarka la siiyey dad fara badan markaa ma dareensana macnaha batilka kelimadaas ay xambaarsanta siyaadadana waxaa iskale oo ilaahay uu siiyey ragga oo ayadda o aragtaa wa alfa ya sayidaha la lbaab ma iyadaa sayidada mise sayid looyi iyadaa sayid looyi ilahi wuxu uhi alrijaalu qawaamuuna cala nisa yaana qawaamaduna bimacna siyaada waa kuwa loo taliyo wey dumarku kuwa iyagu taliya ma bal rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam arajulu raacin fii ahlih wa mas-uulun can raciyatih oba la raacaaba kuwa la raacay ku jiraan dumarka raggoo ciddii raacaysa ee la weydiinayo wa kadalika waxa weeyaan rasuulku wuxu uhi ina nisaa inamaa huna cawaana cindakum ragow dumarku agtiina waxay ku yihiin sidii yaana maxbuus lasoo qafaashay oo asiira marka waxaa la rabaa xaqaa'iqda in la qalbiyo ayaa la rabaa xagga kale loo rogo dumarkii la yidhaahdo waxa weeyaan sayidaat oo ragga iyaga waxa weyaan la kor mariyo hada laa yajuuz qala fihi masaa'il alula annahyu diimado la isu diiday can qawli cabdi wa amati athaaniyatu laa yaqulu odhan maayo alcabdu rabbi odhan maayo walaa yuqaalu lahu laguna odhan maayo acim rabbak kalimة rabi yani calى wajhi istixbaab ma aha in loo isticmaalo ana makhluuq gaar ahaan xaaladahay muhimka tahay sida suuradan oo kale ahaalidu tacliim lawali ka hore barista la baray qowl fataya wafatati wagulaami inuu sidaa yidhahdo markuu addoonkiisa u yeedhayo araabicatu tacliim thani ka labaad oo ah addoonka baritaanka la baray qowlu sayidi wa mawlaaya halkuu rabbi ka odhan laha alkhamisatu atanbih baraarujinta laisku baraarujiyey lilmuraad ujeedada loo socdo maxaa loo diiday in la yidhaahdo rabbaka addoonka iyadoo lala hadlayo ama in la yidhaahdo addoonku idhaa rabbi ama sayidka addoonkiisi inuu ku idhaahdo ya cabdi ama ya amati muraadku waa maxa wahuwa maqsuudku waa taxqiiqu tawxiid tawxiidka in la taxqiijiyo xataa fi lalfaad xataa kelimaadka la isticmaalayo noqdaan kuwo tawxiidka waafaqsan yaan loogama jeedinba macno baile iminka cabdi markuu leya ugama jeedo kii aniga caabudaydi markuu addoon ku leeyahy rabbi ugama jeedo kii i abuuray ee mulkiga mutlaqa ay lahaa ugama jeedo ama igu tasarufi atasaruf almutlaq lakin maca dalika haddana maadaama kelmada noocaasi macno baatila ay laga fahmi karo tawxiidka waxa weeyaan burintiisa waddo loo soo mari kara ay tahay ayaa albaabka la xidhay baabun laa yuraddu lama radinayo man sa'ala qofka dadka wax weydiista billaah ilahay ku weydiiso idhahda asaluka billaah ilahay baan kugu weydiisanaya can ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxu uhi man sa'ala billah warka ilahay idinku weydiista faactuuhu siiya waman istacaada billah ka ilahay magan galana faaciidu magan geliya waman dacaakum ka idiin yeedhana ee casuumadiiy wax lamida idinku yeedhana faajiibu ajiiba waman sanaca ilaykum ka idiin sameeya macruufa wanaagna fakaafiuuhu ga abaalguda fain lam tajiduuha haddaydan helin maa tukaafiuuna waxaad ugu abaalgudaan fadcuu lahu u duceeya xataa taraw ilaa aad u arkaysaan ama xataa turuu ilaa aad u malaynaysaan anakum qad kaafa'tumuuhu inaad u abaalgudeen rawaahu abu daawuud wanasaa bisanadi صaxiix xadiidku waa صaxiix wey fi silsilati axaadiis صaxiixa ayaa sheikh اlalbani raximah llahu tacaala uu ku qoray marka as'aal billah wuxuu uqaybsamaa laba qaybood as'aal billahi bisiga o aynu ha as'aluka billah sida xadiidkii haddeer aynu akriyeynay xadiis salaata inagu soo maray as'aluka biladi bilahi marka la magac kastoo ilahay magacyadiisa kamid waa lamid biraxmaan hadduu yidhaahdo xataa hadduu yidhahdo biladi ama biman isagoo ilahay uga jeeda talabaad waxay noqonaysaa in qofku bisharci illahi uu ku weydiisto yaana inuu ku weydiisto qofka idin weydiista su-aal ay shareecadu u banaysay oo yidhaa war baytulmaalka waxaa layga siiyo siiya macnuu noqon karo amaba se waxa weeyaan qofka mudarkaa daruura haysa qofay daruura hayso hadduu wax ku weydiisto adiguna wax dheeraad oo aada siiso aada hayso dee si waajib bay kugu tahay inaad siisay leanna waa su-aal sharcigu u baneeye wey iyo xaq sharcigu uu siiyey marka labada macno xadiidku waa ixtimaala qofka ilahay magaciisa idinku weydiisa nasalakum billah ama qofka su-aal shareecadu ay u banaysay macnaa idin weydiista marka waxaa laga qaadanaya marka xadiidka qofka ilaahay magaciisa wax kugu weydiista waana sababta uu keena sheekuyo macnaha hore ayuu ku fasiraya xadiidka masala billah kuraa asaluka billah minaad siisid haddii waxa weeyaan su-aashaasi ay tahay mid xaq uu u leeyo xaaraan aan ahayn adi kura asأlka bاlah an tashtar an tashtariya li qaruuraةa min alkhamr war xalaarad baan cil kaa marayaa war ilaahay waxaan magaciisa kugu weydiistay quraarad khamriga yimi aan ku xalaarad baxo ma waxa odhanaysa man sa'lakum bilahi faacطuu hada laa yajuuz taas waa shardi markaa inaana masaladu xaaraan ahayn shardiga kalena waxa weeye ka wax la weydiisanaya inaana dhib ku ahayn haddii wax dhib kugu iyo darar uu kuweydiisto yani waajib kuguma aha an tadura binafsik litanfaca gayrik inaad naftaada dhibtid si aad cid kale aad u anfacdid waajib kuguma aha taas nacam markaa xadiidku halkee ayuu ka khuseeya ama baabkuba kitaabu tawxiid wuxuu ka khuseeyaa qofka ilahay magaciisa wax idinku weydiisto siiya marka la yihi ama ka ilaahay magan gele magan geliya dee maxaa sidaa loo samaynaya wa tacdiima lilah waa weyneyn ilahay la weyneynayo tacdiim llahi min atawxiid ilahay in la weyneeyana waxay kamid tahay tawxiidka ka ilaahay magan galana magan geliya manaa waa siuu rasuulku sameeyey gabadhii markay tidhi acuudu billahi minka bay ku tihi rasuul rasuulku muxuu hi laqad cudti bicadiimin aw mucaadin alxiqii biahlik alla weyn baad magan gasho ordoo reerkiina utagbu rasuulku calayhi salaatu wasalaam lakin arrin waajiba ah hadduu ilaahay ka magan gala ka waran ama arrin xaaraana isagoo samaynaya uu yidhaha ilahay baan subxaana watacaala magan galay dee laga yeeli maayo ta laa yuqbal min waman dacaakum faajiibuu jumhuurta waxa waa mustaxab yeedhmooyinka casuumadaha iyo xafladaha yeedhmada lagugu yeedho inaad ajiibta waxaa laga soo reebaya sida صaxiixa waliimat lcurs iyada waa waajib waman lam yujib faqad casa allah warasulah buri rasuul alayhi الsalaatu wasalaam lakin xataa ducaaء lwalima oo waajiba inaad ajiibtid iyo xafladaha kale ee ay mustaxabka tahay inaad ajiibtid haddii lagugu yeedho shardiga u yaala wuxuu yahay qofkaasi waxa weeyaan kuu yeedha inaanu ahayn mid ay waajibtay in laga hijroodo oo la jaro ka mubtadicin yajibu hajru mubtadic in laga hijrooda ay waajibta hadduu kugu yeedho yana walimata cursin aw yana xaflad kale inaad ajibta waajib kugu maaha waayo in laga hijrooda waa min alamr macruuf anahy can lmunkar waxaa kaloo shardiga meesha inaanu munkar oolin hadduu munkar meesha yaallo waxaad tegi kartaa un haddaad awood u leedahay munkarka inaad suuliso wakadalika qofka kuu yeedha waa inuu muslim noqdo haduu gaal ku yeedho inaad jiibta waajib kuguma aha xaq lmuslim cala lmuslim sittun sitadaa waxaa kamida marka ida dacaaka faajibhu marka waa xuquuqda islaamka ka dhalatay wey wakadalika qofka kasabkiisu waa inaanu xaaraan ahayn marka kasabka ahlucilmigu waa kala qaadaan waxay ha ida kana kasbu maca muxarama lidati licaynihi hadduu khamri kuusoo dhigayo de ama khinziir laa yajuusu laka inaad ajiibto inay kuu banaan tahay ama ay suno tahay ama waajibta hadalkeeda daayo lakin ida kana kasbu muxarama ligayrihi waxaan imika uu ku siiyey beriis buu ku siiyey hilib xalaala lakin waa muxaram ligayrihi o xoolo lacag xaaraan oo xaaraan uu ka shaqeeyey buu kusoo iibiyey tusaale ahaan kaama ajiibaysaa ahlucilmi badan waxay yihahdeen nacam waad ajiibaysaa haddaad cuntana adiga xaaraan kuguma aha inama alismu cala lmubaashir rasuulku calayhi salaatu wasalaam yuhuud oo ribo iyo xaaraan iyo qurur oo dhan booshaaqayay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadiyadooda u aqbalay oo wax uu ka iibsan jiray oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu wax ka amaahan jiray oo cayntu waxa weeyaan haddii ay isbedesho qofku isagu meeshuu doonayaba ha ka soo shaqeeye haddii ay adiga si xalaala ay kugu soo gasho shaygan lagu siiyey laftiisuna aanu xaaraan ahayn macanaa tagayur ama intiqaalu lcayn tagayur lxukm baa ka dhaawanaya bidalil xadiid bariira bariiro sadaqad baa la siiyey sadaqadaasi rasuulka xaaraan bay ka ahay bariino rasuulkay sii siisay hadiyad ahaan iminka shaygii sadaqada ahaa markii tanaqul uu ka dhac ku dhacay o tanaqala aw intaqala min kawnihi sadaqa ila kawniha hadiya tagayara xukm rasuulkii wuu u banaanaado oo rasuulku wuxu uhi huwa laha sadaqa walana minha hadiya kadalika yeedhmada lagu yeedho waa inaanay koobsanayn in waajib aada riddo salaadii faralkahayd oo kale ay kugu dhaafo waa inaanay dhibaata aanay kaa soo haddii kale waajib kuguma aha hadduu nin ku aroosto tusaale ahaan burco oo kuhahdo ebelow gaariga soo raaco waxa weeyaan waliimada arooska kasoo qeyb gal hada laa yajib caleyk an hada yani yusadib caleyk darar waman sanaca ilayku macruufan fakaafiu ka wanaag idin sameeye waa abaalguda waayo haddii kii wanaagga sameeye loo abaalgudo laba faa'idaa ku jira faa'ida kood waxay tahay dadkii wanaagga lagu dhiiri gelinayo ile ninkii wanaag cid u sameeye haddii looga abaalgudi waayo waxaa dhacaysa inuu yidhaahdo sida dee soomaalidu ay yidhaahdaan ish laa tafcal macruufa laa tasnac macruuf laa yaatiika shar war wanaag baa samayn sharba kuma yimaadeen hadalkaasoo kale waxaa yidhi un baa la odhan karaa mid intuu wanaag sameeyey looga abaal gudi waayo halkii wanaag lagu qaabili laha xumaan lagu qaabilay marka waa hadal baila ah oo macruuf haddaad samayso shar baa ku imana weyn hadalka macnihiisu macruufkuna shar ma dhalo bal rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina sanaa'ica almacruuf taqi masaarica asuu wanaagyadu meelaha xunxun bay kaa ilaalinayaan wanaagad samaysaa inaad meeshun aad ku dhacdo ama musiiba ay kugu dhacdo ayuu ilaahay kaaga ilaalinaya marka ha odhanin wanaag ha samayn shar kuma yimaado wanaaggu shar ma keeno nacam wanaagga maxdigaa baynu ka jeedna ta labaad wanaaggii lagu samey markaad ka abaalguddo dulligii waxa weeyaan dusha kaa fuulay ile gacan baa lagu geysto nin wax la siiye baa tahaye ayaa adiga laftaadana kaa jabaaya laakiin abaalgudkaasi laftiisu wuxuu ku xidhaya xaaladda shaksiga qofkan haddaan mukaafaada doonayna mukaafaada uu ka xumaanayaba oo abaalgudka aad siisaa uu dhibayaba ka inaanad waxa weeyaan abaalgud markaa cayni oo la taaban karo aanad uga abaalgudin aad u ducayso ayaa markaa waajibkuu noqonaya marka haddii qofkii wax kalood ugu abaalguddo aad weydo u ducee buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhlaaqda wanaagsan islaamkiina baray bay kamid tahy fiihi masaa'il alula icaadatu man kii la magan geliyo isticaada billah ilahay magan gala oo haddaanu waajib ilaahay ka hoosgelin ama xaaraan uu samaynayo athaaniyatu icطaau man mid siintii sa'ala bilah ilahay magaciisa kugu weydiistay athaalithatu ijaabatu dacwa marka lagu yeedho inaad ajiibto bishuruudihaa aynu sheegnay alraabicatu almukaafaatu inaad ka abaal gudid cala saniica wanaagga lagu sameeyey alkhaamisatu ana ducaa ducadu mukaafaatun abaalmarin bay u tahay limankii laa yaqdiru aan awood ahayn ila calayhi duca mooyaane wax kale aan awood ahayn asaadisatu qawluhu uu yihi xataa taraw anakum qad kaafa'tumuu ducadaa xadkeedu waa maxay waa inaad u ducaysid ilaa aada is odhanaysid wallahi malaha haatan ninkii u abaalgudday wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq sala allahu cala nabiyina maxamed wala alih wasaxbih wasalama tasliima kasiira